alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu calaa muxamed wcala aali muxamed wa sallama tasliima kaiira waxaynu ku kitaabkii riyaad saalixiin ayaynu ku soo xadiiska shan boqol iyo afariyo sagaashan dabcadaha qaarkoodna waa lix boqol iyo kow eh wa can anasin radia allahu canhu ana anabiya sala allahu aleyh wasalam wajada tamratan fi ariq anas waxa uu sheegay in nabigu calayhi salaatu wasalaam wajada u helay tamratan xabad timira fi ariiqi wadada ayuu ka helay jidka faqaala wuxuu uhi lowlaa annii akhaafu an takuuna min alsadaqati laakaltuha inaan ka baqanaya haddaynay ahaan lahayn mid jirta an takuuna inay noqoto min alsadaqati sadaqa mid ka mid ah habaddan timirta inay sadaqo ka mid ahayd inaan ka baqanaya haddaynay ahaan lahayn mid jirta la akaltuha waa cuni lahaa laakiin waxaan u cuni waayey waxaan ka baqayaa inay zake ama sadaqo ahayd way ka dhacday marka tawarucan xalaalmiradu ka xalaal miiranayo ayuu u cuni waayey muttafaqun calayhi waa laysku waafaqsan yahay bukhaariyo muslim baa labadu isku waafaqay xadiidkan waxaa laga qaadanaya xabbadda timirta ee dariiqa markaa ku dhacday iyo waxa yar ee caynkaas oo kale ah in markaa aynay yaboohin u baahnayn ee qofku iska isticmaali karo yacni nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uga baaqday inuu cunaa waa inay sadaqa uga baqay inay ahayd laakiin maalul ghayr bay ahayd oo marka waxa weeye boohin bay u baahantahy ma odhan marka culammadu waxay ka qaataan alshay lyasiir waxa yare iska yar ee xabaddaa timirta ah iyo waxaan dhaamin oo kale ah ya ee qofku hadduu markaa waayo aanu raadinayn ee aanu doonayn ama aanu baadi goobayn iyo uma baahna qofkii helaa waa iska isticmaali karaa oo u bannaanta waxay ka mid tahay masaa'isha lagala baxo ayay ka mid tahay waxaa kaloo laga qaadanayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam siduu u xalaal miirinayey waayo xabbadda timirta ee dariiqa taallaa inay sadaqo ahayd oo sadaqa loogu talagalay mid markaa soo degdegaysoo daahira ma aha iska daa inay ku caddahay haddana maca daalik is-ilaalin uu is-ilaalinayo xalaal mirinayo daraaddeed ayuu u cuni waaye u qaadan waaye waxaa kaloo laga qaadanayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam tawaaduciisa iyo isdhulligiisa ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa xabadda timirtee markaysa waxaa dhacdaa ee ciidda markaa ku dhacdaa in waxaweeye markaa inta waxa dee ku suganoo laga biiyo in la yska cunayo aan la odhanayo mar hadday dhacday markiisa afka la gelin maayo yacni tawaaducu wuxuu yahay in la cuno yacni markaa weeye markaa shaygii waxaweye dhaca yacni wixii ku suganee adaa ah ka bi'iya baa la yidhi dabeedna markaysa marka waxaan cuna cuna yani waxaa laga yaabaa barakaduba inay ku jirto inta markaa kaa dhacday sufrada markaysa waxaa la dhigay waxa ku daatay baa dhici karta barakadu inay raacdo barakadu inay raacdo ayaa dhici karta marka sidaas aawadeed taasna waa laga qaadanayaa taana waa laga qaadanaya xadiidka shan boqoliyo shan iyo sagaashan dabcadaha qaarkoodna waa lix boqoliyo laba eh wa can inawaas ibni samcaan radia allaahu canhu can inabiy sala allahu aleyh wasalam qaala albiru xusnu lkhuluq nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam albiru yacni khayrku xusnu lkhuluq waa akhlaaqda wanaagsan albiru waxay yidhahdaan waa waxa khayrka kulminaya khayrka ama khayrka waxa kulminaya xusnu lkhuluqi waa akhlaaqda wanaagsan iyo dabeecadda iyo dhaqanka wanaagsan walismu dembiguna maa xaka fii nafsik waa waxa naftaada ku noqnoqda wa karihta aad nacdo oo karaahiyaysato an yatalica calayhi innaas inay dadka kugu arkaan aad markaa karaahiyaysato ayaa dembi ah rawahu muslim muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey xaaka bilxaa'i almuhmalati waalkaafi xaaka waxay ku sugan tahay xadii aan dhibcaha lahayn iyo walkaafi kaaf bay ku sugan tahay ay taraddada fii ku noqnoqdaa looga jeedaa xadiiskani wuxuu tilmaamayaa akhlaaqda wanaagsani siday markaa khayrka u kulminayso akhlaaqda wanaagsani aad iyo aad bay u fiican tahay yacnii khayr oo dhan bay kulminaysa xusnu khuluqa culammadu way waasiciyaanoo waxay yidhaahdaan xusnu khuluq maca allah iyo xusnu khuluq maca khalqi ya laakiin waqtiyada qaarkood waxaa soo aroortay taqwada iyo xusnu khuluqa in laysku daraayo ittaqi illaha xaysuma kunta wa khaaliq innaasa bikhuluqin xasan allah ka baq meel kastaad ku sugan tahayba wa khaaliq innaasa bikhuluqin xasan dadkana kula dhaqan akhlaaq wanaagsan laakiin waxaa la odhanayaa taasi waa cinda alikhtiraan oo marka la ysku lamaaneeyo bay labada macno kale noqonayaan ashyaada qaarkood waa taleehay ida ijtamaca iftaraqa wa ida iftaraqa ijtamaca markay waxa weeye kulmaan iftaraqa way kala tagaan ashyaabaa jirta laba shay ah oo haddii isku meel lagu sheego laba macno kala noqonaya waa sida miskiin iyo faqiir yacni laba macnay kala noqonayaan inama asadaqaatu lilfuqaraa'i walmasaakiin masaakiin iyo fuqara yani waxa weye laba macnay kale noqonayaan mar hadday kulmeen oo isku meel lagu sheego laysku cadfo laysku larayo ida iftaraqa hadday kala tagaan oo mid ahaan la sheego ka kale aan la sheeginna kii kalena waa iska soo gudagelayaa haddii laha masaakiinta waxa la siiyo fuqaradiina waa iskaga jirtaa aan fuqara la raacin ama laha fuqarada waxa la siiyo masaakiintina waa iskaga jirtaa laakiin marka laysku laro la israaciyo laba macnay ku kala dhacayaan oo way kala duwanaanayaan xaaladdaas marka akhlaaqda wanaagsani waa khayr oo dhan bay kulminaysa dembiguna waa wixii laabta ku noqnoqda maa xaaka fii nafsika wa karihta an yatalica calayhi innaas laba qayd baa loo sheegay laba shay shaygaas in naftu ku xasili weydo oo naftii isku hayso oo xaganayso mar labaadkana inuu nacayo in dadku ku arkaan inuu karaahiyeysanayos dadka oo dhanna looma jeedo bay yidhahdeen culammadu ye waxaa laga tilmaamayaa dadka sharafta leh inay ku arkaan buu karaahiyeysanaya waa cumuumun yuraadu bihi lkhusuus dad aan waxba laga qarsan baa jira ya oo dadka waxa weeye markaa dee waxba aan u aaba yeelayna ama xumaanta iska samaynaya ama wax la mida waxaa dhici karta qofkii markaa inaan waxba karaahiyeysan inay ku arkaan waayo isaga dee ceebtiisu bannaankaay taallaa laakiin dadka uu sii nacaya qof waa maxay inay wuxuu karaahiyeysanaya ku arkaan waa dadka wanaagsan ee sharafta leh waatii xadiis ay ku soo aroortay culamada qaarkood ay taxsiiniyeen istaxi illaaha kamaa tastaxi rajulan min saalixi cashiiratika laa yufaariquk allah uga xishood sidaad uga xishootoo kale nin markaa raaskaaga ah kuwooda wanwanaagsan ka mida oaan marnaba kaa faaruqayno mar walba kula jooga xigtadaada dhowna ka mid a saalixna ah si aad ninkaasoo kale uga xishoonayso isaga dhowrayso isaga ilaalinayso ilaahay uga xishood si la mida marka dadka la karahayaysanaya inay ku taalacdaan waa dadka sharafta leh ee wanaagsan weeye waxaa laga qaadanayaa shaygii uu naftu ku xasili weydo qofkuna uu la dhuumanayo qarsanayo oo in lagu ogaado aanu jeclayn shaygaas waa inuu ka fogaadaa wuxuu u dhow yahay shaygaasi inuu dembi yahay shaygaasi inuu dembi yahay ayuu u dhow yahay xadiiska shan boqol iyo lixyo sagaashan dabcadaha qaarkoodna waa lix boqol iyo saddex wa can waabisata bni macbad can waabisata bni macbadin radia allaahu canhu qaala ataytu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam waabisa waxa uu yidhi waxaan u imi rasuulka sala allahu aleyh wasalam faqaala wuxuu yidhi ji'ta tas'alu can ilbir ma waxaad ii timi min baabi xadfi hamsati alistifhaam ay aji'ta tas'alu ma waxaad ii timi xaal ad i weydiinayso can ilbiri khayrka aad i weydiinayso qultu waxaan ku idhi nacam haa qaala wuxuu idhi istafti qalbak qalbigaaga fatwo weydiiyo su'aal albiru khayrku maطma'anat ilayhi nafs waa waxay naftu ku xasisho wey waa waxay naftu ku xasisho waطma'anna ilayhi alqalbu qalbiguna uu ku xasilo walismu dembiguna maa xaaka fi nafsi waa waxa nafta ku noqnoqda wa taradada fi sadri laabta gudaheeda ku noqnoqda wa in aftaaka annaasu dadku ha kuu fatwoodaanba waa ku yidhahdaan waa bannaan tahay wa aftowkaaba kuu fatwoodaane ka dheerow shaygaas oo ka fogow ya inuu dembi yahay yacni uga fogow jawaabu shardiga waxaa laga fahmaya hadalkan ka horeeya yacni markaa hadal macnihiisa laga soo qaatay hadalkan ka horeeya ayaa markaa laga dhigaya jawaabu shardigii laga dhigaya Hmm. yani ka fogow marka dembi weeyaan xadiiun xasan waa xadiis xasana rawaahu axmedu axmed baa soo wariyey wadaarimiyu daarimini waa soo wariyey fii musnadayhima labadooda kitaabee musnadka ah bay ku soo wariyeen musnadka waxaa la yidhaahdaa waa kitaabka axaadiista loo soo warinaayo calaa yani markaa sheekh sheikh ama saxaabi saxaabi loo soo warinaayo masalan oo kale axaadiista abu hurayra oo dhan isku meel baa lagu keenayaa abu hureyra loo baabaysanayaa ibnu cabbaas oo kale axaadiistiisa isku meel baa lagu keenayaa ibnu cabbaas baa loo baabaysanayaa axaadiista caynkaasee sidaa kitaabka loo alifay baa laydhaha musnad waa kitaab musnada la yidhahda haddaba kitaabka daarimi dabcadaha qaarkood waxaa lagu taabacay musnadu daarimi qaarna waxaa lagu taabacay sunanu daarimi culammadana marna musnad bay ku sheegayaan marna sunan bay ku sheegayaan alimaamu nawowi wuxuu ka cabiray musnad inuu yahay saas aawadeed yani waxay waafaqsan tahay yani dabcadahan hadda waxay ku dhisan tahay culammada marka musnadka ku itlaaqo laakiin sida saxiixa qaacidada waafaqsan culamada qaarna ay nasgareeyeen waxay tahay inuu kitaabku sunan yaho musnad aanu ahayn inuu kitaabku sunan yahay aanu musnad ahayn sida xufaadda qaarkood ay sheegeen bacdulxufaad waxay tilmaameen musnad ma aha daarimi sunankiisu waa sunan sunane musnad ma aha liannahu mubawabun cala alabwaab abwaabtii fiqiga ayuu u baabaysan yahay oo kitaabku baabab leeyahy baabu kada baabu kada oo marba markaa masalo loo baabaysanayaa mar hadduu yahay mubawabun cala alabwaabi uu yaho baabab loo yeelay dee musnad ma aha oo mid waxa weeye markaa ku dhisan xagga markaa yacni saxaabiga ama mashaayikhda yani markaa axaadiistoodii intii isku yani markaa saxaabi soo wariyeyba ama isku sheikh soo wariyeyba in meel lagu wada keenaayo noocaas inay toosaa loo baabeeyey maahe waa mubawabun cala alabwaabi sidaas aawadeed sida saxani waa sunanu daarimi waa laga yaabaa imaam nawowi min baabi takhliid markuu labada isku daray inuu labada ka weyn haalib yeelay daarimigu waa kitaab kooban oo dee mujallad ah musnadka imaam axmedna waa kitaab fara badan oo soddoneeyo kun oo xadiis koobsanaya waa kitaab weyn maadaamuu caynkaa yahay labadii markuu kulmiyey kii weynaa inuu haalib yeelay isagu musnad inuu yahay aanu uga jeedinna waa aqbali kartaa xadiiskani wuxuu tilmaamayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu waabisa u yimi isagaan waabisa u sheegin ayuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaad iigu timi inaad i weydiiso khayrka dabeedna wuxuu yidhi haa markaasuu nebigu u sheegay uu qalbigaaga fatwo weydii qalbigaaga weydii oo fatwo weydii khayrku waa waxa naftaada ku xasisho qalbigaaguna ku xasilo dembiguna waa waxaad ku xasili weydo laabta iyo naftu labada mid walba ku noqnoqda dadku haba kuu fatwoodaan inuu xalaal yahay waxa waa inaad ka fogaataa mar haddii naftaadu ku xasili weydo oo ku degi weydo oo mar walba naftaadu ku canayso haba laguu sheego oo la yidhahdo sheekh hebel baa fatwooday inay bannaan tahay sheikhan kalea fatwooday inay bannaan tahayo miyaad ogeyn sheekh hebelna inuu yidhi waa bannaan tahay wixii caynkaa la yidhaahdo naftaadina ku xasili weyde markaa naftaadii iyo qalbigaagii ku noqnoqonayaa ka fogow oo ka dheerow istafti qalbak maxaa loo jeedaa sowta laynoo sheegay masaa'isha sharcigaa in la weydiiyo cidda cilmiga u leh fas'aluu ahla adikri in kuntum laa taclamuun hallaa sa'aluu idaa lam yaclamuu inamaa shifaa'u lciyi su'aalu qur'aankiiyo xadiiskuba suu ka sheegaya cidda cilmiga leh in la su'aalo sababta caynkaa la sheegaya waxaa la odhanayaa sidaa waa tahay laakiin waxaa laga tilmaamayaa masaa'isha qaarkood baa dhici karta in nowcan maa culammadii markay isku khilaafaan oo midna uu kugu yidhahdo waa bannaan tahay midna kugu yidhahdo ma bannaana markay caynkaa noqoto ay sidaas tahay naftaadina aynay ku xasilaynin intaad qalbigaaga fatwo weydiiso ya qalbigu hadduu ku degi waayo walow haba lagugu yidhahdo waa bannaan tahay ee markaa ka fogow waa min baabi tawaruc wa xalaalmirad qofkiina waaba u caddaan weyday markan ama waa mushtabihaadkii uu ka dheeraanayo waa mushtabihaadkii uu ka dheeraanayo ya amaba naftiisu waxay u badan tahay inay bannaan tahay laakiin haddana naftu waa ku xasili laadahay baab tawaruc waa inuu markaa xaaladaana uga fogaado ayaa fiican inuu xalaalmira daraaddeed uga fogaado ayaa fiican laakiin macnaheedu maaha in lagu kaaftoomayo fatwada in la weydiinaayo qalbiga oo la yska daynaayo culammada waxa la su'aalayo dadka qaarkood baa waxa dhacday inay yidhaahdeen cibaadadun dee ha la farabadiyo aad cibaadada ha loo badiyo ilahay baa cilmiga kuu furaya caalimaad wax weydiisana u baahan mayse alle waxay kugu soo dhaca ama kula kulma qalbiga u noqo qaar baaba dee bacdu zanaadiqa waxaa laga soo naqriyey taakhuduuna cilmakum mayitan can mayitin cilmigiinna waxaa ka qaadanaysaan mid dhintay kaasina mid dhintoo kaleu kasii qaadanaya yacni anugu waxaanu ka qaadanaa cilmigayga allah baanu ka qaadanaa xaddaanii qalbii can rabbii xaddaanii qalbii can rabbii qalbigayga ii warramay idinku markaa leedihin xaddaanii sheekh fulaan hebel baa ii waramay qaala xaddaanii fulaan qaala xaddaanii fulaan ya fulaankii fulaanadu maxay ahaayeen waa qaar dhintay aniga xadaanii qalbii can rabbii baa qaarkood yidhaahdeen xaafid ibnu xajar wuxuu kaga hadlayaa qisada khadir iyo muuse kitaabulcilmi saxiixulbukhaari gudihiisa ku sugan kitaabuulcilmi waxaan u malaynayaa xadiidka boqol iyo labaatan ama boqol iyo koob iyo labaatan oo saxiixulbukhaariga ah halkaasuu ku keenaya xadiiskaa markuu sharxaayo ayuu keenaya markaasuu wuxuu tilmaamayaa zanaadiqada xadiiskanoo kale cuskatay oo yidhi waxa weeye markaa qalbigayga waxa ku soo dhaca ayaannu markaysa markaa ku camal falayna xaddaanii qalbii can rabbii marka waa kufri iyo zandaqa taasi muraadka xadiiska looga jeedana maaha muraadka xadiiska looga jeedana maaha masale dadka isku khilaafeen oo noocan maa dadka qaarkood yidhaahdeen culamaa bannaysay haddii qalbigaaga ku xasili waayo qalbigaaga fatwo weydii qalbigaaga haddii ku xasili waayona ka fogow sida kuu salaamada badan ee kuu nabadgelyada badan waa inaad ka fogaato assalaamatu laa yucaadiluha shay nabadgelyada waxba uma dhigmaan nabadgelyada waxba uma dhigmaan muraadka looga jeedaa saas yada ayay noqonaysaa xadiiska shan boqol iyo toddobiyo sagaashan waa abi silwcata bikasri sinin muhmalati wa fatxiha imaam bukhaari abi silwaca wuxuu ka soo wariyey dabdigii buu raaciyo wuxuu ihi bikasri siin ilmuhmala siinka aan dhibcaha lahayn hoos dhiggeeda xaaluu ku sugan yahay abisirwaca wa fatxiha iyo kordhigga siinka uu ku sugan yahay oo bimacnaa jaaza wajaaza weeye oo sarwaca iyo sirwaca labada waa la odhan karaa sirwaca iyo sarwaca cuqbata bni alxaarisi radia allaahu canhu oo cuqbo ahaaday oo ina xaaris ah allah raalliha ka noqday annahu tasawaja inuu guursaday ibnatan inan buu guursaday liabii ihaabi ibni casiis inan markaa u sugnaatay abii ihaabi ibni casiis oo ina abii ihaaba ayuu guursaday fa atatu imra'atun waxaa u timi qof dumara islaam baa u timi waa qof dumara ayaa u timi waa qof dumara weyn fa qaalat waxay tidhi innii anigu qad ardactu waan nuujiyey cuqbata ninkan cuqba ah walatii qad tasawaja biha iyo tii uu guursaday labadaba anaa nuujiyey labadaba naaska anaa jaqsiiyey labadan isguursaday oo labadabaa nuujiyey fa qaala lahaa cuqbatu wuxuu ku yidhi cuqba maa aclamu annaki ardactinii wala akhbartinii ma ogi annaki ardactinii inaad i nuujisay ma ogi wala akhbartinii igamanadu warramin inaad i nuujiso hore waxaad iigu sheegtay ma aha yaa imminkunba guurkayaga laguu soo dira farakiba ilaa rasuuli ilahi sala allahu aleyh wasalam ninkii daabad buu fuulay xagga rasuulka sala allahu aleyh wasalam ayuu daabad u fuulay inuu markaa nebiga u tago calayhi salaatu wasalaam bilmadiinati madiine ugu tago fasa'alahu waa weydiiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam oo qisadii buu u sheegay faqaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam wuxuu yidhi rasuulki ilaahay kayfa waqad qiila yacni saa u kulmaysaanood u haysanaysaa oo zawjo kuugu ahaanaysaa waqad qiila walxaal qad qiila la yidhi labadiinnaba naas baa wada jaqteena waa laydin wada nuujiyey oo walaalo xagga naaska a tihiin fa faaraqahaa cuqba cuqba markii ka faaraqa gabadhii ma sii daayin wa nakaxat zawjan khayrahu nin kaley guursatay rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa xadiiska soo wariyey ihaabu wa bikasri alhamza hamzada hamsada hoosdhigeeday ku sugan tahay wa casiizun casiizna bifatxilcayni caynka kordhigiisu ku sugan yahay wa bizaayin mukarara iyo za la soo celceliyey wa casiiz waa hmm, dabdiga magaca ayuu sheegay calaa kulli xaal xadiiskanna wuxuu u keenay baabkii waraca iyo shubahaadka in laga fogaado iyo in xalaal miradka la qaato ayuu ku saaroobiyey marka min baabi tawaruc bay ahayd bay yidhaahdeen culammadu bacdu ahlicilmi culamada qaarkood waxay yidhaahdeen waxay ahayd min baabi tawarrum oo shahaado dhammaystiran arrin ay ku sugnaato meeshan kuma dhicin yacni markhaati dhammaystirani meesha ma yaallay yidhaahdeen culamada qaarkood qof dumaroo keliyaa sheegtay mar haddii qof dumaroo keliya sheegtayna markhaatigii xukunka dee go'aani ku imanayay meesha ma yaallo laakiin marba haddii la yidhi in laga fogaadaa inay baabu tawarruc tahay laga xalaal miiranayo weeye sida markaa waxabay baabka loogu soo arooriyeyna waa saas kaasi waa qawl waana sidaan filayo inay badanka culammadu maraan inayn baabu tawarruc ahayd inuu sii daayaa xalaal xalaalmirad inay ka ahayd oo leeyahay xalaalmirad ahaan u sii daa walow nisaabkii shahaadaduba yaanu dhammaanin walow nisaabkii shahaadaduba ee markhaatiguba yaanu dhammaane sida qowl labaad baa wuxuu leeyahay oo culammada qaarkood ay qabaan sida xanaabiladoo kale shahaadatu lmurdica keligeed baa kaafi ah cidi inaad raacdo uma baahna hadduu qof kale yahay haa cidi inaad raacday u baahan tahay laakiin gabadhii nuujisay hadday tahay markhaatigeedii shahaadadeeda keliya maqbuulo ah oo nisaab dhammaystiran ah uma baahna cid kale inaad raacdo mar hadday caynkaa tahayna xukunka waajibkee laasimkee aan marnaba la khilaafi karin baa wuxuu ahaa inuu ka faaruqo sii daayo aanu sii haysan waxay yidhahdeen markhaatiyadu dee isku in ma noqoto markhaatiyada qaarkood baa afar ah markhaatiyadii zinada markhaatiyada qaarkood baa saddex ah oo markhaatiyadii marka waxaa ninkii dee waxa weeye baahidu hareeshay ee faqiiray saddex qowmkiisa ka mid ka markhaati kacaya markhaatiyada qaar baa saddexa ah. markhaatiyada qaar baa laba nin ah oo markhaatiyadii amwaasha iyo xoolaha iyo markaysa marka waxa dhiigaga iyo xuduudda iyo ku saabsanaa markhaatiyada qaarkood baa marka waxaa la ogolaadaa nin iyo laba dumara ah oo waa markhaatiyadii xoolaha ku saabsanaa amwaasha markaysa wixii ku saabsanaa markhaatiyada qaarkood baa markaysaa nin qura ah yacani waxa weye waa bisha araggeedoo kale markhaatiyada qaarkood baa qof dumaroo qura ah waa shahaadatulmurdica abwaabtay ku kala duwan tahay sharciga meel walba siday ku soo aroortay waa in lagu aqbalaa Eh, calaa kulli xaal taana saas yadaa xadiidka shan boqol iyo siddeed iyo sagaashan dabcdaha qaarkoodna waa lix boqol iyo iyo shan wa can ilxasan ibni caliy radia allaahu canhuma qaala xafidtu min rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam dac maa yariibuka ilaa maa laa yariibuk xasan ibnu caliy waxau yidhi radia allaahu canhuma qaala inuu yidhi xafidtu waa qaybay oo waa xafiday min rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay waxaan ka xafido ka qayboo ka qabtay hadalkan dac maa yariibuka ilaa maa laa yariibuk dac ka tag maa yariibuka waxa ku shaki geliya ka tag ilaa maa laa yariibuka waxaan ku shaki gelinayn intii ka ahaatay u tag raaba yariibu iyo araaba yuriibu waa laba luqo jamaahiirulcarab waxay ugu hadleen raaba raabahu waa shaki geliyey laakiin luqatu hudayl qabiilkii cabdullahi bin mascuud ka dhashay iyagu araabay odhan jireen araabahu yuriibuhu bay odhan jireen dabdiga xadiiskanna labadaba maadaamay labaduba fasiix yihiin labadaba waa loo dabdiyey laakiin waxaa sii fiican ka jamaahiirulcarab ugu hadleen ee luqadii markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam luqatu qurayshna ahaa daca ka tag maa yaribuka waxa ku shaki geliya ka tag ilaa maa laa yaribuka waxaan ku shaki gelinay intii ka ahaatay u tag rawaahu tirmidiyu xadiiska tirmidi baa soo wariyey wa qaala wuxuu ihi xadiisun xasanun saxiix waa xadiis xasan ah oo saxiix ah culamo kaleoo xadiiska quwaysayna waa jiraan oo qaarkood ay taxsiiniyeen amaba ay saxiixiyeen wa macnaahu utruk maa tashuku fiihi wa khud maa laa tashuku fiih macnaha xadiiskuna waxau yahay utruk ka tag maa tashuku fiihi kaad ka shakinayso gudihiisa ka tag wakhud qaado maa laa tashuku fiih waxaanad ka shakinayn qaado oo la kaalay an laba arrin haddaad isku qabato oo mid ku shaki gelinaayo midna aanu ku shaki gelinayna aada hubto inaan markaa wanaagsan yahay ama bannaan yahay ka shakiga ku jira waad ka fogaanaysaa tawarrucan xalaal miranaysa daraaddiid kaan shakigu ku jirin ayaad la imanaysa marka wixii ku shaki geliya oo aad kala garan weydo ma xalaalba ma xaaraanba ixtiyaadka iyo xalaal miiradka iyo dadaalkuba waxa weeye in laga fogaado marka taasina waxay khusaysaa waracii ile baabkaynu joogna waa baab ulwarac weeyaan xadiiska shan wa can caaishata radia allahu canha qaalat waxay tidhi kaana liabi bakrin asidiiqi radia allaahu canh waxay caaisha tidhi kaana waxaa u sugnaaday abibakrin asidiiq abibakrin asidiiq waxaa u sugnaaday radi allahu canhu allah raalliha ka noqdee ghulaamun wiil asidiiq waa kii run sheegidda badnaa fa ina arajula laa yazaalu yasduqu wayataxara sidqa xataa yuktaba cinda allaahi sidiiqa ninku kama baxaayo kama zuulayo waa ahaanaya mid run sheegaya runtana ku dadaalayo u qasdaaya ilaa ilaahay agtiisa lagu qoro inuu sidiiq yahay bacdu ahlicilmi waxay u fasiraan sidiiqa kasiiru tasdiiq bacdina waxay u fasiraan kasiiru sidqi xadiiska aynu sheegnay wuxuu ayidayaa macnaha ku saabsan kasiiru sidqiga yacni laa yazaalu rajulu yusadiqu lama odhan ya wa yuksiru tasdiiqa xataa yuktaba cinda allaahi sidiiqa lama odhan ee maxaa la yidhi fa ina rajula laa yazaalu yasduqu wayataxara sidqa xataa yuktaba cinda allaahi sidiiqa waxay tidhi abubakar waxa u sugnaaday abubakrin asidiiq ghulaamun wiil wiilkaasoo yukhriju lahu alkharaaja u soo saara oo soo siiya oo siiya abibakar alkharaaja maalka uu soo shaqaystay qayb ka mida siiya yacni ninka addoonka wuxuu u fasaxay inuu markaa shaqaysto soo shaqayso wixii aad soo shaqaysato nisbo mucayana ii keen inta kalena iskaga intifaac waa addoon loo fasaxay tijaaro marka intuu addoonka yahay mulki dhammaystiran mulkin maayo nin la leeyahay wax ma lehee laakiin inta kalee soo hadha wuu ku intifaacayaa yacni sayidku waa ka qaadan karaa laakiin waana u dayn karaa laakiin inuu ku intifaaco oo marka markaa waxa weeye isticmaala waa u bannaanta waayahay muqdir mucayano intaasa yacni ama intaa kaga dhacda nisba ahaan wixii aad hesho nisbada caynkaasa kaga dhacda ii keen masaloo kale haddaad waxa soo hesho waxaad soo hesho waxaad ii keentaa sulus saddex meeloodoo meel ahaan ya saasoo kale wa kaana abu bakrin abu bakar wuxuu ahaan jiray tidhi caaisha radia allaahu canha yaakulu min kharaajih yacni kharaajkaa mid wax ka cunaa in loo fasiro la yidhaahdo markaysaa waxu intaasoo lacagun adigu ii keen inuu markaa yidhaahdana waa u dhici kartaa fa jaa'a yowman maalin ayuu yimi ninkii addoonka ahaa bishayin yacni wax xoola ah ayuu la yimi oo maal ah fa akala minhu abubakrin abubakar baa wax ka cunay faqaala lahu lghulaamu wiilkiibaa wuxuu ku yidhi tadrii ay atadrii ma garanaysaa maa haadaakani wuxuu yahay ma garanaysaa faqaala abuu bakrin wuxuu yidhi wamaa huwa muxuu yahay maalkanaan keenay wuxuu yahay ma garanaysaa yidhi abubakar baa su-aashii ku celiyo wuxuu yidhi oo muxuu yahay qaala wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaan jiray takahantu mid waxa weeye faaliyey ayaan ahaan jiray liinsaanin qof baan u faaliyey fi ljaahiliyati wakhtigii aan gaalnimada ku sugnaa qabla alislaam baan qof u faaliyey buuri wamaa uxsinu lkahaana faalkana weliba ma wanaajinayno dadka yaqaanaa siday u yaqaaneen oo kale markaa uma garanayn oo xariifkuma ahayn yaa waa khasbayey yacni markaa waxaygay rabbi lownaadaan laakiin markaa xariifkuma ahayn ilaa annii khadactuhu istisnaagu waa inqitaac laakiin ha yeeshee waan eh, khiyaameeyey buuri ninkii waa dhagrayoo tab baan marka waxa weeye yacni markaa wax ugu sheegay si taba ayaan wax ugu sheegay yani si farsamaysan oo marka waxa weeye markaa tabi ku jirto baan wax ugu sheegay kahaanadiina si fiican uma garanayn fa laqiyanii waa ila kulmay hadda fa actaanii wuxuu isiiyey bidaalika kaasuu isiiyey haada aladii akalta minhu maalkan aad wax ka cuntay ayuu ninkii isiiyey marka xoolahani waxay ka soo jeedaan ushqaayad faal laga qaato fa adkhala abuu bakrin abuubakar wuxuu geliyey yadahu gacantiisa ayuu afka geliyey faqaa'a waa matagay kulla shayin wax kastooo fii batnihi calooshiisa ku sugnaayo oo dhan ayuu ka matagay oo soo daayey calooshii waa soo khaligareeyey yaa intii iyo wixii kaleba waa isa soo wada dhaafiye waa iska matejiyey rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa soo wariyey alkharaaju shayun yajcaluhu sayidu calaa cabdih alkharaaju kharaajku shayun waa shay yajcaluhu uu ka yeelayo asayidu ka addoonkalihi calaa cabdihi addoonkiisa uu saarayo yu'addiihi ila sayidi sayidka ayuu u soo gudayaa u keenayaa kulla yowmin maalin kastaba wa baaqii kasabihi kasabkiisa kalena yakuunu lilcabdi addoonka ayuu u sugnaanaya inta kale soo hadhaana addoonkay u sugnaanaysa bimacnaa sidii cashuuroo kale ama wax la mida ayay markaysaga u tahay oo dee addoonkan isagaa lahaa hadduu yidhaahdo markaa shaqee oo waxba anaa yeelanayaa waa u bannaanayd marka inuu yidhaahdo muqdarka mucayanka ii keen wixii kalena markaysaga adigu iska qaado dee waa mid u bannaan weeye waa mid u bannaan weeye waayo addoonku maalkiisu ka tirsan yahay maalkiisa maadaama uu ka tirsan yahayna yacnii wax alla wuxuu soo shaqeeyaana attaabicu taabic yacni waxa weeye asalku raacaya yacni maalkani wuxuu farac ka yahay addoonkan kasabkiisa addoonkanna wuxuu u sugnaaday oo iska leh sayidka iska leh mar hadduu sayidku iska leeyahay waxay noqonaysaa waxa uu soo shaqeeyana inuu isagu yeelanayo dee hadduu uga tanaasulo oo qayb ahaan uu yidhaahdo markaisaga adigu qaado yacni marka intaasun adigu ii keen wixii kale aad hesho adigu iska qaado uu ku yidhaahdo ku intifaaca waxay noqonaysaa mid u bannaan xadiidkan fawaa'id baa laga qaadanayaa faa'iidooyinka laga qaadanaya waxaa ka mid a waladku aabbaha markuu ka qisoonaayo magaciisa inuu sheegi karo aanay laasim ahayn ilaaba ilaa inuu yidhaahdo aabbahay baa saa iyo saas ahaa waxaa kala duwan khitaabka marka lala khitaabayo lala hadlaayo iyo marka isaga laga qisoonayo oo saxaabadu markay la hadlayaan aabbayaashood may odhan jirin hebelow may odhan jirin yacnii ubuwaday kula khitaabi jireen iyo waalidnimada laakiin markay ka qisoonayaan magacooda ayay sheegi jireen oo kaga qisoon jireen sida caaishaba ay leedahay kaana liabii bakrin asidiiq hulaamun iyo wa kaana abu bakrin yaakulu min kharaaji hadda maaragta faqaala abu bakrin wamaa huwa hadda fa akala minhu abu bakrin imise goor bay abubakar abubakar abubakar ku soo celcelinaysa fa adkhala abubakrin yaddahu marka waxaa mar qura may odhan aabbahay baa sidaas sameeyey may odhan marka ixtiraam darre ma aha in marka laga qisoonaayo ikhbaarun canhu uu yahay oo aanu markiisa markaa aabbihii aanu joogin ee isagii un laga qisoonaayo in magiciisa la sheegaa yacni suu adab ma aha oo edab darre ma aha masaladaa horey u soo sheegnay waxaynu soo aragnay cabdullaahi bnu cumar oo odhanaaya cumar baa sidaa iyo sidaas yani markaa dabeedna qisadii sheegaya intuu cumar ka cabiro aanu aabbahay odhan waa ikhbaarun canhu markay tahay waxa weeye magaciisa ayuu waladku kaga xikaayoon karaa waalidka laakiin markay mukhaatabada muwaajahada a tahay waa in markaa uu kula khitaabaa aabbanimada iyo waalidnimada uu kula khitaabaa oo uu yidhaahdaa yaa abi iyo yaa abati uu saas yadaa yidhaahdaa marka masaladaasna farqigaas ayaa marka udhexeeya fawaa'idka kale xadiiska laga qaadanaya waxaa ka mid a addoonkii kharaaj in la saaraa inay bannaan tahay oo sayidka tijaaro intuu u fasaxo inuu yidhahdo muqdurka mucayanka unii keen inuu yidhaahdaa inay u bannaan tahay taasna waxa weeye waa laga qaadanaya xadiisku waa tilmaamaya waxaa kaloo laga qaadanayaa in markaa abubakar uu xalaal mirad badnaana waa laga qaadanaya waayo abubakar markii loo sheegay waxallo wixii calooshiisa ku sugnaa waa iska matejiyey ta'awul marka lama imanoo ma odhan waxa weeye eh, wakhtigii aad cuntay maad ogeyn ya oo waxa weeye cudurdaar baad markaysaga haysatay iminkana mataga dhib baa ku sugan markaa sidaas aawadeed waxba kaama saara iyo wax la mida eh, qayb ka mida iska soo mataji markaysaga qaybta kale iska daa marka waxawe ma odhan ee wixii oo dhan waa iska soo matejiyey yacni taasna xalaalmiradka abubakar ayaa laga qaadanayaa siduu xalaalmirad badnaa ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanaya xusnu khuluqihi akhlaaqda abubakar siday u wanaagsanayd waayo addoonkii ma dagaalin ma canaanan ee ma dilin maxaad iigu qarisay waxaan yacni marka intuu caayay ma odhan yacni waxa weeye dagaal xataa ma dagaalin kullu daalika ma samayn marka xusnu khuluqi abi bakrin akhlaaqda bakar siday u wanaagsanaydna waa laga qaadanayaa oo marka markaa u dulqaadanayey taasna waa laga qaadanayaa waxaa kaloo laga qaadanayaa yacni kahaanadu inay xaaraan tahay inay bannaanayn waxa lagu qaataana xaaraan yihiin oo aynay bannaanayn waa laga qaadanaya adillo kalena waa ku soo aroortay oo axaadiis baa dee jirta yacni inuu nebigu reebay calayhi salaatu wasalaam waxulwaan ilkaahin yacni markaa qofka kaahinka ay eeqaybka wax ka sheegaya yacni faalka iyo waxa la midka wax kaga sheegaya waxa maalka uu qaato inuu nebigu reebay calayhi salaatu wasalaam markaa nahyigaasina waa liltaxriim xaaraantinimayn la xaaraantinimaynayo weeyaan waxaa kaloo laga qaadanayaa addoonkii in ghulaam laga cabiro oo aan markaa cabdi iyo markaysaga la odhan taasna waxaa markaa ku tusinaysaa nowcan maa sida marka waxa weeye markaa loo ixtiraamayo alfaadda loo wanaajinayo ayay markaa ku tilmaamaysa khaas ahaan laakiin waxay soo aroorto layna amray wakhtiga marka muwaajahada ay tahay laa yaqul axadukum cabdii eh, wa amatii walyaqul hulaamii eh, fataaya wa fataatii yacni marka ruuxu yaanu odhanin waxway waa addoonkaygii iyo waa addoontaydii qofka kale yacni saas markuu sheegaayo addoonkii yaanu saa ka odhanin ee eh, ha yidhaahdo eray wanaagsan waa wiilkaygii iyo waa inantaydii erayada noocaasa marka ha yidhaahdo marka waxaweyaan caaisha mar walba hulaam bay ka cabiraysaa hulaam ayay ka cabiraysaa marka taasna alfaada caaisha siday u wanaagsanayd ayaa laga qaadanayaa oo waxaweeyaan aadaabteeda iyo akhlaaqdeedu ay u fiicnayd ayaa laga qaadanaya iyadoy bannaan tahay marka laga qisoonayo addoon in la yidhaahdo ay bannaan tahay sharcan ayaa haddana lafdiga si wanaagsan ayay door bidday inay isticmaasho xadiidka boqol dabcadaha qaarkoodna waa lix boqol iyo toddoba ee wa can naaficin anna cumara bna alkhataabi kaana farada lilmuhaajiriina alwaliina arbacata alaf naaficu wuxuu sheegay anna cumara bna alkhataabi in cumaroo ina khataab ahi radia allaahu canhu kaana uu ahaa farada mid markaa u qadaray oo u jaangooyey lilmuhaajiriina saxaabadii soo hijrootay muhaajiriinta ahayd ee al awaliina horreeyey waagii hore soo hijrootay wuxuu markaa u qoondeeyey oo u qadaray arbacata aalaaf inuu siiyo kharash ama raatib afar kunoo dirham ah inuu siiyo waa markii dambe loo waasiciyey loo ballaariyey weeyaan afar kunoo dirham inuu siiyo ayuu markaa u gooyey nin kastoo oo muhaajiriintaa hore ka mida ah in afar kunoo dirham la siiyo wa farada libnihi wuxuu u gooyey oo u qadaray inankiisii cabdullaahi bni cumar alaasata aalaafin wa khamsa mia saddex kun iyo shan boqol oo dirham ayuu isaga u qorsheeyey u gooyey in la siiyo intii ragga kale la siinayay muhaajiriinta ahaa wuu ka yareeyey inankiisii oo waxbu ka dhima oo shan boqol oo dirham buu ka dhima fa qiila lahu waxaa lagu yidhi huwa min almuhaajiriin cabdulaahi bnu cumar muhaajiriintii buu ka mid ahaa waagii hore soo hijrootay falima naqastahu maxaad uga dhintay miati dirham yacnii shan boqoloo dirham maxaad uga dhintay naqasa waxay qaadataa laba mafcuul suma lam yanqusuukum shay'an mafcuulkii koowaad waa kaafka damiirka mafcuulkii labaadna waa shay-an mar kale waxay u soo aroortaa inay laazimba noqoto naqasalmaalu xoolihii baa nuqsaamay mafcuul uma baahnaba ya marna mutacaddi weeyo laba mafcuul bay qaadanaysa sidaa waxaa la mid a zaada ayaa la mid a oo marna labadaa mafcuul bay qaadanaysaa marna waxa weeye mafcuulba uma baahnaa ee faacil bay ku kaaftoomaysaa zaada almaalu xoolihii baa kordhay hadda maaragta zidnaahum cadaaban fowqa alcadaab zidnaahum cadaaban waayah marka mafcuulkii labaad baa la xadfo macnuhu u dhacayaa farima naqastahu maxaad uga nuqsaamiso uga yaraysay khamsa mi'ati dirham shan boqol oo dirham marka khamsa mia ayaa waxay noqonayaan mafcuulkii labaad fa qaala wuxuu uhi innamaa haajara bihi abuuhu cabdullaahi bnu cumar isagu iskii uma soo hijroon isagoo keligii ah waxaa la soo hijrooday aabbihii oo dee cumar laftiisa ah markaa dee ragga keligood soo hijrooday iyagu markaa hijrada iskood u soo hijrooday lama mid ahaa isagu taabic buu ahaayoo aabbihii baa la soo hijrooday maadaamay caynkaa tahay dee ragga kale markaa waxa weeye lama mid ahee yacni nowcan maa farqibaa udhexeeya markaa sidaas aawadeed baan uga yareeyey yaquulu wuxuu leeyahay laysa huwa kaman haajara binafsi lama mid ahaa sidii mid isagu naftiisa la soo hijroodo isagu la soo baxay oo aan cid kale taabic u ahayn isagoo aabbihii buu taabic u ahaa oo la soo hijrooday oo soo kaxaystoo yidhi inakeen rawahu lbukhaariyu bukhaari baa soo wariyey xadiidkanna wuxuu tilmaamayaa cumar bnu khadaab wakhtigii uu imaarada hayey amiirulmu'miniinka uu ahaa waa tii xoolaha iyo maalkana loo furay muslimiinta oo maal fara badan ay heleen xaalka caynkaasa wuxuu hi muhaajiriinta waxaan siinayaa nin kastoo ka midaba afar kun oo dirham waa qaraar caam ah waa tacmiim dhammaan markii sidaas loo ballanqaaday in la siiyo ayuu inankiisii ka yariyey inankiisii ka yariyey markii la weydiiyo la yidhi muhaajiriintu ka mid yahay maxaad uga yarayseene wuxuu yidhi dee aabbihii baa la soo hijroodo lama mid aha sidii mid iskii u soo hijrooday lama mid ahaa baabka xagguu ka khuseeya xadiisku wuxuu ka khuseeyaa hijrada maadaama markaa waxa weeye muhaajiriintii uu xoolahan siinaayey yacnii wuxuu is yidhi maadaama farqi u yaro dhaxeeyo oo aanu la mid ahayn ragga markaa iskood u soo hijrooday aanu la mid ahayn dee waxaa ansab ah in laga yareeyo arma wax kuugu soo dhuuntaan haddii intii in la eg aad siiso nin iskii u soo hijrooday iyo nin markaa aabbihii la soo hijrooday haddaad sinto arma wax kugu soo dhuuntaan marka min baabi alwarac iyo xalaal mirad bay ka ahayd cumarna waa xalaal mirad badnaa mar baa cumar wuxuu arkay geel aad u shilis oo geelasha kale ka duwan markaasuu weydiiyey geelan yaa leh waxaa la yidhi cbdullahi bnu cumar baa leh wuxuu yidhi sidee geelani markaas sidan u noqday sidan ugu shishlaaday markaasuu geela dee waa ku tabcayoo seerahana wakhtiyada qaar baa laygu sii daayey seerahana wakhtiyada qaarkood baa laygu sii daayey dee waana ku dadaalay markaasuu haa waxaa lagu yidhi waxa weeyaan amiirulmuminiin kaa dhalaye isaga markiise markaa ugu sii daaye markiise markaa ayaa lagu yidhi geelan markaa waxa weeye waa la iibinayaa kharashkii kaa galay baad qaadanaysaa waa la iibinayaa geelan marka la iibiyo wixii kharashee kaa galay ayaa markaa lagu siinayaa inta kalena baytulmaalka lagu shubaya inta kalena baytulmaalka lagu shubaya waxay ku tusinaysaa sida waxa weeye ay isu ilaalin jireen oo tawaruca iyo xalaal miiradka ay ugu dadaali jireen ayay ku tusinaysaa oo cumar wuxuu is yidhi maadaama yacni dadkii kaleba looguma sii dayne ee amiirulmu'miniinkaa dhalay loogu sii daayey dee halka noocaasa waxaa ku jiraa markaysaga dembi baa idinku soo dhumanaya marka maalkii caamka ahaa ee muslimiinta ka dhaxeeya seeraha ahaa daaqisu wax ka daaqay maadaama yacni cayilitaankan ama naaxistan uu naaxay ee shilis yahay waxa ka qayb qaata ee ka mid tahay walow markaa meelo kaleba ha soo daajiyo aad ha ugu dadaale waxa weeye sida xalaal miiradku ku jira waxa weeyaan in la yidhaahdo kharashkii kaa galayna qaado inta kalena baytulmaalka ha lagu celiyo oo maalkii muslimiinta ha lagu daro sidii baanu sameeyey cumaro kaga dhabeeyey xadiidka lix boqol iyo kow wa can cadiyata bni curwata asacdiyi alsaxaabiyi radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay waxau yidhi laa yablugu alcabdu an yakuuna min almuttaqiin addoonku ma gaadhayo an yakuuna inuu noqdo min almuttaqiina kuwa allah ka baqanaya inuu ka mid noqdo gaadhi maayo xataa yadaca ilaa uu ka tago maa laa ba'sa bihi waxaan dhibi ku sugnayn ilaa uu ka tago oo uga tago xadaran baqasho uu ka baqanayo oo ka digtoon yahay daraaddeed uga tago mima bihi ba'sun waxay dhibaata ku sugan tahay uu ka digtoon yahay aawadeed uga tago oo xadaran aad tidhaahdo waa mafcuul lahu waxaa kaloo bannaan inaad xaal ka dhigtaana ku bannaan rawaahu tirmidiyu xadiiska waxaa soo wariyey tirmidi baa soo wariyey waqaala qaala xadiisun xasan waxaanuu yidhi xadiisku waa xadiis xasan ah xadiis xasana ah. weeye sheekh albani ra'yigiisu waa iskhilaafo markii hore xadiiska waa taxsiiniyey laakiin markii dambe waxaan filayaa inay dambaysay tadciifku oo waxa weeye xadiisku wuxuu yidhi sheikhu waa daciif waxaanu ku tafsiiliyey ghaayat lmaraamka laakiin tacliiqa mishkaadka uu ku leeyahay markii hore waa ku taxsiiniyey ma waa xasan buu yidhi laakiin ra'yiga tadciifka ku saabsani waa ka dambeeyey waxay noqonaysaa ra'yigiisa isaga matelayaa inuu yahay qowlka dambe waayo qaacidadu waxay tahay caalim hadduu masalo laba qowl ka yeesho labadaa qowlna laba qowloo iska horjeeda ay yihiin qowlka dambea u qowlaa ra'yiga dambe ayaa markaa madhabkiisii noqonaya saas aawadeed xadiidka markaa albani waa daciifiyey wuxuu tilmaamayaa xadiisku in waxaan dhibi ku sugnayn wakhtiyada qaarkood looga dheeraado baqasho laga baqanayo wax dhibi ku sugan yihiin taasina waxay tahay min baabi tawaruc waa xalaal miirad la xalaal miiranayo oo ruuxu hadduu ka tago waxyaalaha makruuhaadka ee karaahatu tansiiha ah isagiiyo xaaraantii qandara udhaxaysa yacanii inbaa udhaxaysa xaaraantii hadduu qofku makruuha caadaysto shayga makruuhe karaahatu tansiiha ah dee gidaarkii xaaraanta dhinaca ku haya waxu halis u yahay inuu ku dhaco laakiin seerihii xaaraanta haddii seero kaleoo karaahiyi ka sokeeyo oo kii karaahiyadaba uu iska ilaaliyo seeraha karaahiyada aanu gelinba waa laba xaydaan xaydanna waxa weye waxyaalihii makruuhaadka aha ee la karaahiyeysanayay karaahatu tansiih ah hadda karaahatu taxriim maaha waxna waa seerihii xaaraanta labada seero waxa sarreeya seeraha karaahiyada sarreeya waa goobo sarraysa xaaraantuna waa goobo kasii sii oo kale dee hadduu markaa seerihii ama xaydaankii karaahiyadaba ka fogaado aanu gelin xaaraantii gaab baa u dhaxeeya seerihii xaaraantuna waa ka fog yahay ila ka karaahiyadu ka dambeeyaae laakiin hadduu kan karaahiyada iska caadaysto karaahatu tansiiha ah oo iska galo oo iska joogo oo caynkaas yani marka waxa xaaraantun iska ilaaliyo marka dambe dee inuu talaq yidhaahdo halisu yahay kan raaci yarca xawla alxima yuushiku an yartaca fiihi waa inagii soo aragnay marka dee karaahiyadana dhibi kuma sugna oo qofkii dembi looga qori maayo wuxuu ka mid yahay mima laa ba'sa bihi waxaan dhibi ku sugnay bay karaahiyadu ka mid tahay qofkii xaraj kama saara waa saas weye xataa fuduulmubaaxaadka hadduu ruuxu inuu farabadsado iska ilaaliyo waxyaalaha mubaaxaadka aan u baahnayn shaygu waaba bannaan yahay lakin waa fuduul waxay taasi markaa u tahay badbaado waxay u tahay karaahiyadiina inuu iska ilaaliyo ya wahaakada midba midba ilaalinaysa baabka sagaaliyo lixdanaad baabu istixbaabi alcuslati cinda fasaadi azamaan wuxuu u baab yahay fogaanshaha dadka laga fogaado la yskaga dheeraado jeclaysiga la jeclaysanaayo in dadka laga fogaado la incisaaloo gaar layska noqdo meel gaara la dego dadkaba laga fogaado aan la isdhex gelin jeclaysiga la jeclaysanayou baab yahay cinda fasaadi zamaan wakhtigu markuu fasahaado agteeda waxaa loo jeedaa dadka wakhtiga nool markay kharibmaan oo fasahaadaan wakhtigu fasaad sidiisa ma leh ya muxuu yidhi manaas buu idiin qoray yani saddex marka hadda siyoodoo kala duwan cinda fasaadi zamaan iyo cinda fasaadi annaas keliya iyo cinda fasaadi annaasi wazamaan waxaan filayaa labada markaa annaas iyo zamaan in laysku daro inay markaa iyadu meesha aynay ku jirin waayo wakhtigaa xumaaday marka leeyahy waxaa loo jeedaa dadkii wakhtiga noolaabaa xumaaday wakhtigu waa waktigiisii waana ammin gudihiisa wax dhacayaan ya waxaa xumaanaya waxa weeye waa waxa gudaheeda dhacaya ee wakhtiga daatadiisa ma ah waata uu yidhi markaa imaamu shaafici naciibu zamanana waalcaybu fiina walaysa lizamanina caybun siwaana wakhtigeennanu ceebaynaynaa walcaybu fiina ceebtuna innaga inagu sugan tahay wakhtigii baa xumaaday wakhtigu waa wakhtigiisiiyo muxuu ku xumaaday war dadkii baa xumaadeen waalcaybu fiina ceebtu innaga inagu sugan tahay walaysa lizamaanina caybun siwaana waktigeenna ceebi uma sugna innaga inaga soo hadhay ceebta wakhtigu waa innaga buuli yacani waa dadka nool ayuunbaa wakhtiga u ceeb noqonaya markay wanaagsanaadaan dee waa wakhti wanaagsan marka waxa iyagu ay xumaadaanna waa wakhti yani marka xun yani saa laga odhanaya baabu istixbaab alcuslati fogaanshaha dadka laga fogaado laga dheeraado jeclaysiga la jeclaysanayu u baab yahay cinda fasaadi zaman wakhtigu markuu xumaado agteeda ama cinda fasaadi innaas markay dadku xumaadaan maa taasna macnaheedu waa iska waadixba aw likhawfin min fitnati fi ddiin ama baqasho laga baqanayo daraaddeed loo inicizaalo oo dadka looga dheeraado min fitnatin fitno laga baqaayo fi diini diinka laga fitnoobo oo fitno qofkii diinka kaga dhacdo aw wuquucin fii xaraamin wa shubuhaat ama baqasho laga baqanaayo xaaraan in lagu dhaco laga baqanaayo aawadeed dadka looga fogaado wa shubahaatin iyo waxyaale shubahaad ah oo xaaraan iyo xalaal aan midna ku caddayn in lagu dhaco baqasho laga baqanayo daraaddeed in dadka looga fogaado wa naxwiha iyo ashyaada la midka ah eh, in markaa looga fogaado dadkiio looga incisaalo ayuu marka u baab yahay waxaa laga qaadanayaa fogaanshaha dadka laga fogaanayo aan la dhex gelayn oo gaar layska noqonayo si dembiga laysaga ilaaliyo khaas ahaan marka dadku ay xumaansho u bataan ama qofkii diinka in laga fitneeyo uu ka baqo ama waxa weeye xaaraamo iyo wax la mida in lagu rido uu ka baqaayo incisaal inuu sameeyo dadka ka fogaadaa inay fiican tahay wakhtiga fitnadoo kalena incisaalku waa fiican yahay oo yacni in markaa laga fogaado waa fiican yahay oo xataa fitnada iyo ashyaada aan la waraysan taasoo kale aad baynugu jiraayo khatar baynu ku sugannahay khatar ayaynu ku sugannahay sheekh ka mid a culammadii salafka ayaa wuxuu yidhi wakhti fitna dhacday culammadii taabiciintu ka mid ahaa markaasuu wuxuu yihi toddobadaas sane ay socotay fitnadaas cidna uma warramin cidna ma waraysan cidna uma warramin cidna ma waraysan balsaynu khatar u daaqaynaan markaa tilmaamaya ya yacnii keenna aan ku jirin yacni waraysiga ayuu ku jiraa ya toddobadaas sano ama siddeeddaas sano ee fitnadaasi socotay ma akhbartu wama istakbartu cid uma warramin cidna ma waraysan wamaa salimtu mana nabadgelin markaasaa lagu yidhi haddii aanad fitnadii ku jirin oo cidna aanad waraysan cidna aanad eh, u warramin yacni sidaanad u nabadgelin ila wuxuu ka daba keenay wamaa salimtu mana nabadgelin naftaa gees jeclayd buuri nafta <laughs> naftaa gees jeclayd buuri markaa sidaas aawadeed baan u nabadgelin buuri marka wakhtiyada fitnada in la incisaalo waa soo aroortay oo baabu lcuslati fi lfitan waqtiga fitanka incizaal in la sameeyo dadka laga dheeraado laga fogaado bukhaari baab buu baabaystaa saxiixiisa ka mida ah noocaas marka axaadiista qaarkoodna waa ku arki doonaa sheikhu marka ashyaadii buu isku daray haddii diinkii fitno looga baqayo ama xaaraan in lagu dhacaa laga baqayo iyo shubahaad in lagu dhaco amaba dadkii markaa xumaansha ay u bataan xaalka caynkaasa in laga incisaalo inaan dadkiina inaan waxba laga beddeli karayn qofkii ay u muuqato xaalka caynkaasa naftiisa waa inuu markaa ilaaliyo oo kala fogaado fitnada saas inay mustaxab tahay ayuu u baabaysta qaala allahu tacaala allah waxauu yidhi fafiruu ila allah xagga allahu carara innii anigu lakum minhu nadiirun mubiin ee idinka waxaan idin ahay mid idin digaaya oo xagga ilaahay idinka digaaya oo digitaanka iyo nadaaradu xaggaa uga timi nadiirkaasoo mubiinu nadaarada iyo digitaanka caddaynaya xagga allah u carara waxaweye taacaadkii in xaggeeda loo cararo oo macaasida iyo dembiyada iyo fitnada iyo markaa laga fogaado laga cararo cidda kugu ridaysana laga dheeraado baa laga qaadanaya xadiidka lix boqol iyo laba wa can sacdi bni abi waqaasin radia allaahu canhu qaala samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama yaquul wuxuu ihi waxaan maqlay rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam yaquulu xaal odhanayo ina allaha yuxibu alcabda altaqiya alghaniya alkhafiya in allaha allah yuxibu wuxuu jecel yahay alcabda addoonka altaqiya taqiga ah ee allah ka baqanaya ee alghaniya haniga ah oo ghaninimadii naftu ku sugan tahay iyo qanaacadii leh alkhafiya ee qarsoon ee iska daxsoon ee lama dhaadaanka ah rawaahu muslim muslim baa saxiixiisa kusoo wariyey waalmuraadu bilghaniyi haniga waxaa looga jeedaa haniyu nafsi kii naftiisu haniga ahayd baa loo jeedaa waxaa kaloo loo dabdiyaa waalmuraadu bilghina hina nafsi haninimadana waxaa looga jeedaa naftu inay hani tahay ama lafdiga xadiiska ku soo aroortay sidiisa loo dabdiyo waalmuraadu bilghaniyi ilaa alghaniya ku soo aroortay haniyi waxaa looga jeedaa haniyu nafsi kii naftiisu haniga ahaydee yacni markaa naftiisa ayaa qanaaca leh oo marka waxa weeye naftii aynay faqiirad ahayn oo tamac iyo wax kale inuu adduunyo raadsanayo aynay ahayne inta uu ilaahay siiyey ayuu raalli ku yahay marka naftiisa ayaa qani ah oo qanaaca leh oo ku raalliya inta la siiye kama sabaqa fi alxadiisi asaxiix sida ku soo hormartay xadiiskii saxiixa ahaa xadiiska waa uu sheegaya waa xadiiskii tilmaamayey laysa alghina can kasrati alcarad inama alghina hina nafs nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay haninimadu ma aha hayntu inay qofka ku badanto maal badan u leeyihi xoolo badan u hayo inama alghinaa hina nafs haninimada marka wanaagsana la ammaanayaa waa naftu inay hodan tahay oo hani tahay oo inta la siiyey ay ku raalli tahay qanaaca ay ku leedahay sacd ibnu abi waqaas wuxuu ka mid ahaa axadu alcasharati almubashariina biljanna tobankii jannada loogu bushaareeyuu ka mid ahaa tobankii jannada loogu bushaareeyey ayuu ka mid ahaa tobankuba muhaajiriin bay ahaayeen waxay ka mid tahay waxyaalaha laga daliishado in muhaajiriinta iyo ansaarta muhaajiriintu fadli badan yihiin xataa nebigu muhaajiriintu ku jiray casharatu lmubasharuunna dhammaan waxay ahaayeen wada muhaajiriin ya ruux ansaari kuma jirin ta kale nusradii iyo hijradiiba waa kulansadeen ansaartu laakiin waxay la gaar tahay nusrada markaa dee mid labadii fadiiloba isku haysta iyo mid fadiilo keliya haysta kee fadli badan ka labada fadiiloba isku haysta waatuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam lowla alhijratu lakuntu imra'an ansaariya hijradu haddaynay jiri lahayn ruux ansaara noqon lahaa hijradu haddaynay jiri lahayn ruux ansaara ayaa noqon lahaa wuxuu ahaa sacd ibnu abi waqaas awalu man ramaa sahman fii sabiili illah shakhsigii ugu horreeye leeb u gana ilaahay waddadiisa jihaadkaa u gana ayuu ahaa markii fitanku dhaceen oo xukunkii la ysku qabsaday magaaladii waa ka guuray miyi fog buu iska degay halkaasuu yacni markaa xayn adhi ah ku dhaqda maalintii dambe isagoo adhigii la jooga ayuu wuxuu ka arkay bidhaan aad u fog ayuu wuxuu ka arkay faras soo socda oo kaana xadiida albasar wuxuu ahaa mid aad u indhafiiqan meel aad u fog buu ka arkay markuu markaa arkay ayuu wuxuu yihi acuudu billaahi min shari hada araakib dad waa ka dheeraado dadba waa ka fogaaday ilaashad uu diinkiisa ilaashanayo daraaddeed buu dadka uga incisaalay oo meel cidla u degay ya markaasuu wuxuu idhi ilaahay waxaan ka magan galay kaa rakuubka saaran ama faraska saaran sharkiisaan ilaahay ka magan galay mar dambuu soo gaadhay saa waa inaan u dhalay sacad inaan inamadiisii ka mida weeye inankii markii u yimi wuxuu ku yidhi dadkii xukunkiiba isku haysaana ayaa kaaga xaqnimo badan adiguna halkan adhi ku raacaysaa adiguna halkan ayaad adhi ku raacaysa wuxuu ku yidhi hadal macnihiisu yahay dee fitnada inuu ka fogaanayo xadiiska nebiga uu ka maqlo u sheegay ina allaha yuxibu alcabda altaqiya alghaniya alkhafiya allah wuxuu jecel yahay addoonka taqiga ah ee haniga ah yacni hina nafsi leh ee alkhafiya iska dahsoon ee lama dhaadaanka ah waa ruux qarsoono khaamil ah ruuxa sheegan eh, dee markaa waxa weeyaan ya dadka ay hebel yidhaahdaan ee meeshu soo maraba la arkayo yacni markaa waxba kaas maha ruux dahsoono yacni lama dhaadaan ah, ba iska qarsoon yihi kaasuu ilaahay jeceliyey marka isagoo caan wuu ahaaya inuu isqariyo haddana doonayaa ya soomaalidu waxay u yaqaaniin kaa iska qarsoon ee iska dahsoon ee lama dhaadaankii inuu ruux liita yahay saddex baa rag ugu liita yidhaah nin hadduu joogo aan la tirin hadduu tegaayo aan la celin hadduu maqan yahay aan la tibin waa iska dahsoone waa khafi yacni ruux liita inuu yahay agtooda bay u yaqaaniin khafaagii baan la doorbidaya a'immadii waxay odhan jireen sida imaam axmed ibnu xambal akhmil dikrak yacni xuskaaga yacni mid qarsoon ka yeel oo iska qarsoonow iska dahsoonow innii buliitu bishuhra waxaa laygu imtixaanay aniga caanbax inaan caan baxay baa laygu imtixaanay marka inay imtixaan tahay ya ayuu markaa tilmaamaya waxaa kaloo laga soo wariyey sacad inuu ku yidhi hadallo aan markaa kaloo riwaayaad kalea jira oo tilmaamaya inuu ku yidhi waxaad ii keentaa seef ii keen inankiiba ugu jawaabaya seeftaasoo yacni markaa gaalka kala goynaysaa muuminkana ka soo boodayso aan waxba yeelayo yani markaasaan xukunka markaa waxaan yani raadinayaa shay mustaxiiluu ku xidhay mota maa culliqa bimustaxiil fahuwa mustaxiil isagu markaa waxba ugu quuskoynaya ruuxa muuminkaana seef ka soo boodaysa xaggee laga helayaa gaalka iyo munaafiqana kala goynays ama gaalka kala goynays riwaayo kale waxay sheegaysaa inuu ku yidhi waxaad ii keentaa seef laba indhood leh carabna leh lehoo hadlaysa muuminkiiyo gaalka kala garanaysa odhanaysa kani muumin weeye ka daa kana gaal weeye ku dhufo taa ii keen haddaad doonayso hawshan inaan galo seefta caynkaas ii keen marka wax walba wax agtooda kaga qiimo badnaa waxay ahayd diinkooda inay ilaashadaan ayaa wax walba kaga qiimo badnaa halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk